بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو أقاطن قوم سلمى wamaa madruubun alcamraani waxaynu culima ka bilaabi doonnaa insha allah bogga boqol iyo koob iyo lixdan baynu ka bilaabanaynaa boqol iyo koob iyo lixdan waa mubtadaha iyo khabarka barhtamahooga weeyi mubtadaha iyo khabarka mas'aladan maanta aynu halkanu sheekhu doonayo waa mubtada'an khabar qaadanin baa la yidhaha mubtada'an khabar qaadanin khabarka inuu qaato waxa kaga filaaday marfuuc baa kaga filaaday oo marfuuca halkii khabarka u buuxinaya mubtaduhu hadduu wasfi noqdo xagga mubtadenimada khabar buu u baahan yahay xagga wasfinimadana marfuuc buu u baahan yahay laba marfuuc isla heli maayee waxaa la odhanayaa mid ku gaabso hadduu khabarka ku gaabsado marfuucii faacilka ahaa ama naa'ibu faacilka ahaa loo diidi kari maayo oo dee xaq looguma leh in la yidhaa khabar baad sirataaye marfuuca daa laakiin hadduu marfuuca qaato khabarkii waa loo diidi karaa oo waxaa la odhanayaa khabarnimadii marfuucanaa kuu buuxinaya mas'aladeennini suwar bay leedahay culimmada qaarkood intay sheegaane ugu yari waa labaatan suuro labaatan suuro oo mas'aladan hadda halkan ku sheegani ay leedahay ayaa jirta culimmada qaarkoodna waxay ka dhigaan afartan suuro labaatankii oo laba lagu dhuftay waa afartan culimmada qaarkoodna waxay ka dhigaan siddeed afar lagu dhuftay waa imisa labiyo soddon laba ku sii dhufo afar iyo lixdan afar iyo lixdan suuro ayay ka dhigaan kolkaa mas'aladan cashirkeennu uu noqonayo ama labaatan suuro dheh ama afartan suuro dheh ama afar iyo lixdan suuro dheh intuba waa isku mid waa casharkeennani maanta intuu noqon doono insha allahu tacaala haddaan afar iyo lixdanka soo qaadanno say u soo baxayaan mise labaatanka ugu yaroon soo qaadanaa labaatanka aan soo qaato culimo wasfigan hadda loo baahan yahay wuxuu noqon karaa mufrad sida qaa'imun waxaa kaluu noqon karaa muhanne sida qaa'imaani waxaa kaluu noqon karaa jamcu tasxiix sida qaa'imuuna waxaa kaluu noqon karaa jamcu tagsiir sida qiyaamun waxaa kaluu noqon karaa mimaa yastawi fiihi almufradu waalmuhanna waalmajmuuc sida ajunub junubun oo kale junubun wasfigii imisaynu ka dhignay shan baan wasfigii ka dhigay inuu mufrad yahay sida qaa'imun oo kale iyo inuu musano yahay sida qaa'imaani oo kale iyo inuu jamcu tasxiix yahay sida qaa'imuna oo kale iyo inuu jamcu tagsiir yahay sida qiyaamun oo kale iyo inuu yahay mimaa yastawi fiihi almufradu waalmuhanna waalmajmuuc sida junubun oo kale shantaasuu wasfigii noqonaya culimo wasfigii saw shan ma aha marfuuca uu qaadanayaana afar buu noqon shayganuu rafcisanayu faacilka ka dhiganayaa inuu mufrad yahay iyo inuu musanne yahay iyo inuu jamcu tasxiix yahay iyo inuu jamcu tagsiir yahay afartaasaa loo qaybin markaan afar iyo shan isku dhufanno maxaa inoo soo baxaya afar shan lagu dhuftay labaatan suuro ayaa inoo soo baxaya labaatankaa suuro ayuu sheekhu halkan ku ishaari doonaa in shaa allahu tacaala waa suwar tiradoodu ay labaatan ka dhigan tahay labaatanka waxaa la yidhaha imtinaacu alkhabariya imtinaacu lkhabariyuhu waa inuu marfuucu marfuucu waa inuu shayga dambe waa inuu marfuuc yahay oon khabar laga dhigin ama faacil buu noqon ama naa'ibu faacil buu noqon laakiin in khabar laga dhigo ayaa mamnuuca imtinaacu alkhabariya waa mas'alada sheekheennu uu ka bilaabay labaatankii waxa imtinaaculkhabariye ah oo marfuucin laga dhigaa ay waajib tahay saddex suuro saddex suuro ayaa imtinaaculkhabariye loo yaqaanaa ama tacayunulmarfuuciyo culimmada qaar baa tacayunulfaaciliye yidhaah waa laga fiican yahay laakiin tacayunulfaaciliya bal hadda culima ila eega hadduu wasfigu uu mufrad yahay waa qaa'imun marfuucuna uu muhanno yahay waa azaydani aqaa'imun azaydani dee waa inuu istifaam wataa ama nafyi wataa musawiq waa inuu wataa aqaa'imun azaydani haddaan idhaa qaa'imun taasi waa mubtade azaydani laakiin faacilka ee khabar ka dhigi mayno waa mamnuuc waa imtinaacu lkhabariya in azaydani khabar laga dhigo afcarabiba ma aha waayo aqaa'imun azaydani markaan idhaa qaa'imun oo mubtadiihi waa mufrad azaydaanina waa musanne sawkii qaaciide aynu ku dhigannay la odhan jiray wujuubu almudaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar mubtadiya khabarku waa inay iswaafaqaan ay ama mufrad isla ahaadaan ama musanne isla ahaadaan ama jamac qaa'imunna waa mufrad azaydaanina waa musanne mubtadiya khabar iskuma noqon karaan maadaamuu midna mufrad yahay midna musanne yahay haddaba qaa'imun waa mubtade azaydaanina waa faacil halkii khabarka buuxiyey faacilkaasaa kaga filan booskii khabarka imtinaacu lkhabariya baa loo yaqaanaa tusaalahaa qora bal hadda culimo aqaa'imun azaydaani waa imtinaacu lkhabariya qaa'imun maxaa la ecraabayaa mubtade azaydaanina maxaa la ecraabayaa faacil sada masada alkhabar baa la ecraabaya waxaa culima mas'aladan lamida wasfiga hore sidii unbuu mufrad u yahay laakiin marfuuca dambe hadduu jamcu tasxiix noqdo waa adoo yidhi aqaa'imun azayduuna aqaa'imun azayduuna hadda mubtadiya khabar iskuma noqon karaan maxaa diiday su-aashaa labaad aqaa'imun azayduuna mubtadiya khabar inay isku noqdaan waa shibulmustaxiil oo kale maxaa diidey waxaa diiday qaaciidadii aan soo dhigannay ee lahayd wujuubu almudaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar qaaciidadaasaa diiday kolkaa waa in qaa'imunna mubtade laga dhigo azaydunana faacil laga dhigo faacilkaasaana halkii khabarka buuxiyey aynu nidhaa aqaa'imun azayduuna su'aasha saddexaad waa inaan wasfiga sidii hore mufrad uga dhigo sida aqaa'imun oo kale marfuuciisana jamcu tagsiiran ka dhigo sida aqaa'imun azuyuud oo kale aqaa'imun azuyuud aqaa'imun azuyuud markaan idhaa qaa'imunna waa mubtade azuyuuduna waa faacil faacilkaasaana booskii khabarka buuxiyey saddexdaa su'aalood saddexdaba wasfigu mufrad buu ahaa marfuuca ayaa ama musanne ahaa ama jamcu tasxiix ahaa ama jamcu tagsiir ahaa saddexdaasi waa imtinaacu alkhabariya waxaana weeye in wasfiga laga dhigo mubtade ka dambana marfuuca ma faacilo ama naa'ibu faacilo saan arki doonno labaatankii imisaa imtinaacu alkhabariye ah labaatankii suuro saddex saddexdaasuu sheekeenu hadalka ka bilaabaya ujeeddada cashirkeennu waa saddexdaa qodob imisaa kolkaa meesha ka maqan toddobiyo tobanka kalena aynu ku darsanno waxaa jira masaa'il loo yaqaan jawaasul amrayn jawaasul amrayn waa siddeed suuro sideed suuro ayaynu odhanaynaa jawaasul amrayn jawaasul amraynku waxa weeye in wasfiga hore laga dhigo khabar qadimay marfuuca dambana laga dhigo mubtade akhiray waa wej bannaan ka hore maxaa laga dhigayaa baynu nidhi khabar qadimay ka dambana maxaa laga dhigayaa mubtade ta'akhuray waa mas'alo bannaan waxaa kaloo bannaan in wasfiga laga dhigo mubtade ka dambana looga dhigo faacil ama naa'ibu faacil oo la khabar way ka maarmayaan waa sideed suuro taasina sideeddaas suurana bal ila eg wasfigu markuu mufrad yahay marfuucuna hadduu mufrad la noqdo waa inaan maxay idhaha markaa aqaa'imun zaydun baan idhi aqaa'imun zaydun hadda aqaa'imun zaydun hadalkaa laba icraabood bay culimmada luqaddu ku baneeyeen aqaa'imun in khabar qadimay laga dhigo zaydunna mubtade ta'akhuray laga dhigo waa wej bannaan waxaa kaloo bannaan qaa'imun in mubtade laga dhigo zaydunna in faacil looga dhigo faacil marfuuc la yidhaah waa jawaasulamrayka mas'alada koowaad halkaa waxa ku dhammaadayba wasfigu markuu yahay mufrad marfuucu sow afar ma noqonaynin dee afartii way naga baxeen imtinaacu alkhabariya imisaynu ka dhignay saddex sow ma ahayn imtinaacu alkhabariyadii hore sow saddex ma ahayn saddexdaba wasfigu muuna mufrad ahayn saddex aqaa'imun azaydaani aqaa'imun azayduuna aqaa'imun azuyuudu saddexdaa wasfigu sow mufrad ma ahayn maxaa dhinnaa haddaba wasfigu markuu mufrad yahay maxaa dhinnaa markuu marfuuciisu mufrad yahay dee xabaddiina jawaasul amraynkaay soo gasho waa taa koobaad aqaa'imun zaydun wasfi mufrada afar suura ka soo baxda wasfigu hadduu mufrad yahay afar suuro hadduu wasfigu musane yahayna imisa ka soo baxa afar suuro hadduu wasfigu yahay jamcu tasxiixna imisa ka soo baxa afar suuro labiiyo toban soo ma haysid hadduu wasfigu jamcu tagsiir yahay imisa ka soo baxa afar suuro lix iyo toban soo ma haysid hadduu wasfigu yahay mima yastawi fiihi lmufrad walmuhana walmajmuuc isna waa afar suuro labaatan kaa wey afartaasi waa marfuuca qaybinaya wasfiga mufradkaa marfuuciisu inuu mufrad noqdo inuu musane noqdo inuu jamcu tasxiix noqdo inuu jamcu tagsiir noqdo hadda yaa iga baxay halkaa afarba wasfigii mufradkaa wuu iga baxay saddex imtinaacu lkhabariyay noqdeen xabadina maxay noqotay jawaasulamrayn jawaasulamraynku waa sideed hadduu wasfigu yahay mima yastawi fiihi lmufrad walmuhana walmajmuuc waa junub ninka qura waxaa la yidhaahdaa junub labada raggaana waxaa la yidhaahdaa junub ragga badan waxaa la yidhaahdaa junub eegada kolka waxa weeye junubkaasi ragga iyo midka iyo labada iyo jamaca iyo way ku siman yihiin ereyga junuba haddaba hadduu wasfigu yahay mima yastawi fiihi almufradu wاlmuhanna wاlmajmuuc marfuuciisu waa imisa afar marfuucu mufrad buu noqon oo muhanuu noqon oo jamcu tasxiix buu noqon oo sidaynu ognahay jamcu tagsiir buu noqon afartaa wasfigu uu yahay mima yastawi fihi lmufrad afartaasiba waa jawaasulamrayn maxaan odhan ajunubun muxamadun haddaan doono ajunubun almuxamadaani haddaan doono ajunubun almuxamaduuna haddaan doono ajunubun almaxaamidu haddaba afartaa hadda aan sheegay afartaba laba icraabood baa ku bannaan ajunubun muxamedun markaan idhaa junubka inaan mubtade ka dhigo muxamedna aan faacil uga dhigo iyo junubka inaan khabar qadimay ka dhigo muxamedkana mubtade ta'akhur aan ka dhigo afartaa suuro xabaddii hore ugee imisaynu haynaa shan baynu haynaa saw ma aha shan baynu haynaa saddex baa khilaafiya sideed baynuna jawaasulamraynka saw ma aha saddex baa khilaafiya wasfiga oo jamcu tagsiira marfuucuna uu muhane yahay aqiyaamun azaydaani wasfiga oo jamcu tagsiira marfuucuna jamcu tasxiix yahay aqiyaamun azayduuna wasfiga oo jamcu tagsiir ah marfuucuna uu jamcu tagsiir yahay aqiyaamun arrijaalu ereyga qiyaama masder hamoodina waa jamcu qaa'imin qaa'im baa qiyaam lagu jamciyaa waa jamcu tagsiir haddaba jamcu tagsiirku imise suuruu lahaa culimo soo afar ma lahayn saddex ka mida ayaa jawaasulamrayinka galay saddex ka mida ayaa culima jawaasulamrayinka galay wasfiga oo jamcu tagsiira marfuucu muhane noqday iyo maye marfuucu jamcu tasxiix noqday iyo maye marfuucuna jamcu tagsiir la noqday saddexdaasi jawaasulamreyinkay culimmada qaarkood geliyaan culimmada qaarkoodna imtinaaculfaaciliye wax la yidhaha bay geliyaanoo nukadka ayaan hadda waafaqsannaa kitaabka nukadkii siduu qoray ayaynu hadda waafaqaynaa oo isaga ayaa jawaasulamre'yinka iskaga dartay inkastoo hadal badani uu ku jiro aqiyaamun azaydaani maxaan haddaba ecraabaa ereyga qiyaamun waxaan ka dhigi karnaa khabar qadimay azaydaanina waxaynu ka dhigi karnaa mubtade akhiray haddaan doonnana aqiyaamun waxaynu ka dhigaynaa mubtade azaydaanidana waxaynu ka dhigaynaa maxay marfuuc baynu uga dhigi halkii khabarka u buuxiyey sideeddaa suuro jawaasul amrayn baa culima loo yaqaanaa labaatankii aynu hadda maraynaa saddex imtinaacul khabariyay noqdeen sideedna jawaasul amrayn bay noqdeen imisaan marayaa koob iyo toban baan marayaa sow maaha koob iyo toban baynu maraynaa waxaa jira masaa'il la yidhaha imtinaacu alfaaciliya imtinaacu alfaaciliya waa saddex suuro haddii nukadka lagu daro kuwii aynu xagga hore marinayna waxay inoo noqonaysaa lix suuro mas'alada imtinaacu alfaaciliya waa in wasfiga hore laga dhigo khabar qadimay marfuuca dambena laga dhigo mubtade ta'akhuray arrinkaasina uu waajib noqdo saddex suuro weeyaan imtinaacu alfaaciliyadu ama tacayun lkhabariya loo yaqaanaa ama imtinaacu lfaaciliya loo yaqaanaa waa isku mid tacayun lkhabariyo wasfigii in khabar laga dhigo ayaa caynowday imtinaacu lfaaciliyo marfuuca in faacil laga dhigo ayaa mamnuuca kolkaas saddexda suuro waxa weeye wasfigu hadduu muhane yahay marfuucuna uu muhane la noqdo aqaa'imaani azaydaani haddaan idhaa qaa'imaani waa mubtade intaan idhaa azaydaani waa faacil odhan maayo qaaciido idiloo xataa camridig aan ku soo dhigannay baynu jebinaynaa waxaynu soo nidhi wawaajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin ow muhanan usnida camridiga markaan maraynay wawaajibun fi lficli ereygaa fi lficli waxaan idinku idhi sheekhu khusuus buu ka dhigaye filcaamili baa la doonayey wawaajibun fi lficli ay filcaamil baan idinku idhi maxaan uga jeeday halkan oo kalea soo gelaysa markaa ah. wawaajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin ow muhanan usnida markuu marfuucu musane yahay ficilka musane lagama dhigo hadda qaala almuxamadani af carabiga ma banaana qaala alifkaa ku taagi maysid ilaa kanuun ilbaraakiis mooyaane waa inaad maxay tidhaahdaa qaala almuxamadani qaala qura dheh almuxamadani qaala almuxamadani haddaba marka aqaa'imaani aan idhaa een musane ka dhigo suurtagal maaha marfuucaas dambe inaan idhaa waa faacil aqaa'imaani almuxam azaydani qaa'imaanku waa khabar qadimay azaydaaniduna waa mubtado ta'akhuray waana imtinaacu alfaaciliya azaydaani faacil inaad ka dhigtaa waa mamnuuc aqaa'imaani azaydaan qaa'imaan baa khabar qadimay ah azaydaanna waa mubtado ta'akhuray waa kow musanna isla noqdeen laba jamcu tasxiix hadday isla noqdaanna igu gee aqaa'imuuna azayduuna haddaan idhaa aqaa'imuuna azayduuna qaa'imuunadu waa khabar qadimay azayduunaduna waa mubtado ta'akhuray laba jamcu tasxiix bay isla noqdeen waa imtinaacu alfaaciliya hadduu ka horena jamcu tasxiix yahay ka dambena jamcu taksiirna iigu gee aqaa'imuuna alrijaalu aqaa'imuuna alrijaalu qaa'imuun waa khabar qadimay alrijaaluna waa mubtade ta'akhuray culimo marka mubtadihiiyo khabarka in layskaga dhigaa ha la kala hormariyee ay waajibka tahay waa saddexdaa jeer imtinaacu alfaaciliya ama ama tacayun alkhabariya ayaa loo yaqaanaa koob iyo tobankii saddex iigu gee afar iyo toban saw ma aha afar iyo toban baynu haynaa culimo waxaa jira afar iyo toban labaatankii maxaa dhiman lixdaa dhiman afcarabiba maaha baa la yidhaah lixda suuro ee dhimani afcarabiba ma aha imtinaaculamrayn baa la yidhaah in mubtadiya khabar layskaga dhigaa waa mamnuuc in mubtade iyo faac marfuuc layskaga dhigaana waa mamnuuc waa lix suuro lixda suuro ee imtinaaculamraynka ila eg wasfiga muhanne ka dhig marfuucana mufrad ka dhig aqaa'imaani zaydun sina kuma banaana af carabiga waayo qaa'imaan intaan mubtade ka dhigo zaydun dee faacil u noqon maayo oo maxaa mubtadaha musane aan uga dhigay kii mujarad laga dhigi jiray wa waajibun fi lficli an yujarada mubtadiya khabar iskaga dhigi mayno waayo mujuubulmudaabaqa sawkii la rabay haddaba aqaa'imaani zaydun af carabi maaha waa ko haddii wasfigu musane yahay marfuucuna jamcu tasxiixna af carabi maaha aqaa'imaani azayduuna haddaan idhaa aqaa'imaani azayduuna iyaduna af ma maaha waa laba hadaan wasfiga ka dhigo muhanne marfuucana jamcu tagsiir aqaa'imaani arrijaalu isna waa lamid oo waa mamnuuc waa saddex hadaan marfuuca ka dhig wasfiga aan ka dhigo jamcu tasxiix marfuucana aan mufrad ka dhigo aqaa'imuuna zaydun iyaduna waa mamnuuc hadaan wasfiga ka dhigo jamcu tasxiix marfuucana aan ka dhigo muhanne aqaimuna azaydani waa la mid haddaan wasfiga ka dhiga jamcu tagsiir marfuucana mufrad aqyaamu zaydun lixdaa jeer imtinaaculamrayn baa la yidhaah culima labaatan suuro ma iga haysiin labaatankaa suuro ayuu sheekhu halkan ku ishaarayaa qolaad tidhi afartan suuro xaggay ka keeneen qolada afartanka sheegtay labaatankan aynu hayno oo labaatankaa marfuucu uu yahay faacil sow labaatan ma aha iyo labaatan kanoo marfuucu uu naa'ibu faacil yahay oo wasfiga ismi mafcuul laga dhiganayo halkana qaa'im ka qaadanaya ama duruubun ad ka qaadatid labaatan laba ku dhufo imisay noqotay afartan suuro culimada qaar baa yidhi mey e waa afar iyo afar iyo lixdan suuro afar iyo lixdanka suuro say usoo baxayaan anku aan kuu sheego wasfiga imisaynu ka dhignay wasfiga wasfiga shan baynu ka dhignay halkaa shanta wax lagaga noqonaya shanta wasfiga waxaan eegnay eeg hadda wali afar iyo lixdan uu ka badan karaaba wasfiga waxaa la eegayaa isagoo mufrada iyo isagoo musanna'a iyo isagoo jamcu tasxiixa iyo isagoo jamcu tagsiir ah iyo isagoo mima yastawi fiihi mufradu walmusanna walmajmuuca saw shan maaha shantaa waxaad ku dhufataa isagoo lab iyo isagoo dhadig waa imisa laba ku dhufo tobankaa waxaad ku dhufataa haddaba tobankaa waxaad ku dhufataa marfuuci imise u marfuucu ahaa afar marfuucii afarta ha ku dhufo afartankaa waxaad ku dhufataa labadii aynu lahayn inay faacil yihiin iyo inay naayu faacil yihiin siddeetankaa ayay culimmada qaarkoodna ka dhigeen siddeetan suuro ayay culimmada qaarkood halkan ka dhigeen yidhahen siddeetankaas ah ayaa ayaa meesha imanaya ragga qaarkood siddeetankaa way ka bediyeen waxay yidhahdeen qaybo kalaanu ka keeni karnaa oo waxa weeye hadda wasfigii sow tobani nooma noqon wasfigii toban buu noqday marfuuca eeg hadda marfuucu mufrad buu ahaa oo musannu ahaa oo jamcu tasxiix buu ahaa oo jamcu tagsiir buu ahaa soo marfuucu afar ma aha afartaa ku dhufo labiyo dhadig sideeddaa tobankii hore ku dhufo wasfiga tobanka ah marfuuca sideeddiisa ku dhufo siddeetan sow ma aha siddeetankaa waxaad ku dhufataa marfuucaasoo marna faacilo marna naa'ibu faacila laba ku dhufo boqol iyo lixdan boqol iyo lixdan suuro ayaa meesha ka iman karta ayaynu odhan karnaa halkani waa cashirada labaad baa la odhan karaa kitaabkeenna markaan eegayno suwarka laba meelood unbaa ahaa si caadiya ah rasmiya loo yaqaanaa waa qaybta labaad wayugni can ilkhabari wayugni waxa kaga filan can ilkhabari khabar waxa kaga filan marfuucu wasfin wasfi miduu rafcinayo wasfigaasoo muctamidin cuskan cala istifhaamin istifhaam cuskan ow amase nefyi nefyi cuskan wuxuu inoo sheegay wasfigu hadduu istifaam wato sheekhu wasfi buu ina yidhi marfuucu wasfin wasfigaa waxaa soo hoosgelaya inuu ismi faacil yahay iyo inuu ismi mafcuul yahay halkanna marfuuc buu le faacil ma odhan marfuucani wuxuu badhayaa inuu faacil yahay iyo inuu naa'ibu faacil yahay wa yugnii waxa kaga filan can ilkhabari khabar waxa kaga filan marfuucu wasfin wasfi miduu rafciyey wasfiga oo muctamidin ictimaadaya cala istifhaamin istifhaam ow nafyin ama nefyi ragga qaarkood baa shardi ka dhigay alictimaad cala nafyi aw alistifhaam ragga qaarkoodna shardigaa ah way tuureenba maxamed ibnu maaligna u dhexdhexaadiyeyoo wuxuu yidhi waa suurtagal meelaha qaar kelidiiba ma aha rag baa yidhi meelaha qaar in laga tegi karo waa laga yaabaa aqaatinun miyay nagaadeen qowmu salma gabadha salme la yidhaah tolkeed miyay nagaadeen amna wow mise waxay niyoodeen dacanan guuritaan amna wow dacanantaa ma sheegin aqaatinun qowmu salma unbuu yidhi waa beyd gabay buu intan ka soo qaatay aqaatinun qowmu salma haddaba qaatinun waa wasfi mufrada qowmunna waa marfuuc jamaca xeerkiisa maxaynu ku ogeyn kol hadduu wasfigu mufrad yahay marfuucu hadduu mufrad la noqdo jawaazulamrayn baan gelinay saddexda suuree kalena waxaynu nidhi maxay maxaynu gelinay imtinaacu maxaynu gelinay imtinaacu imtinaacu alkhabariya ama tacayun alfaaciliya waa isku mid baan idin idhi aqaatinun miyay aqaatinun qowmu salma aqaatinun miyay nagaadeen qowmu salma salmo qowmkeed waa kow hadda halkaa wasfigu waa ismi faacil marfuucuna waa faacil wamaa madruubun lama garaacayo alcamraani labada camar halkan wasfigii muxuu noqday wamaa madruubun alcamraani markaan idhaa wamaa madruubun alcamraani wasfigii waa madruudi ismi mafcuul buu noqday marfuuciina muxuu isku beddeley markaa naa'ibu faacil buu isku beddeley bal sheekhu hadda intaa haynoo sharxee aan eegna siduu u sharxo idaa kaana almubtada'u mubtaduhu markuu yahay wasfan wasfi markuu yahay wasfiga oo muctamidan ku tiirsan ama cuskanaya calaa nafyin nafyi aw istifhaamin ama istifhaamba istagnaa wuxuu ka kaaftoomi istagnaa wuxuu ku kaaftoomi bimarfuucihi marfuuciisa cani ilkhabari khabar buuna ka kaaftoomi taquulu waxaad odhan aqaa'imun miyay taagan yihiin azzaydaani masaladii sheekhu matniga uu inoogu tusaaleeyey marfuucoo jamaca buu ahaa hadda kana muxuu marfuuc inoo tusaaleeyey marfuuca oo maxaya ah? musanna'a ah. aqaa'imun ma taagan yihiin azaydaani labadii zayd ictimaadkuu haystaa waa istifaam wamaa qaa'imun ma taagna azaydaani labadii zayd ictimaadkuu haystaana waa nafyi fazaydaani faacilun waa faacil bilwasfi wasfiguu faacil u yahay waalkalaamu kalaamkanina mustaqnin wuu ka maarmay cani ilkhabari khabarkii lianna alwasfa wasfigu hunaa halkeennan fii taawiili lficli ficil awiliddii buu qabaa alaa taraa war miyaadan arkayn anna almacnaa macnuhu inuu yahay ayaquumu ma kacayaan azaydaani labada zayd wamaa yaquumu ma kacayaan azaydaani labada zayd waalficlu ficilkii laa yasixu ma ansaxayo alikhbaaru canhu in khabar loo sameeyo ficilka in khabar loo sameeyo isaga mubtade laga dhigaa ma ansaxdo fakadaalika sidaasoo kaluun weeyi maa ka kaana ahaaday fii mawdicihi meeshiisa oo wasfigan ah wainamaa masaltu waxaan ku tusaaleeyey biqaatinin iyo wa madruub baan ku tusaaleeyey liyuclama si loo ogaado annahu sha'nigu inuu yahay laa farqa farqi ma jiro iyo kala qaad bayna kownilwasfi wasfiga ahaantiisa raafican mid rafcinaya uu yahay lilfaacili faacil ow amase linaa'ibi mid wakiil ka ah can ilfaacili faacil wa min shawaahidi nafyi nafyiga shawaahidiisii waxaa ka a qowluhu gabayaaga qowlkiisa ayaa ka mid a khaliila iyomaa waafiin bicahdi iyo antuma idaa lam takuna lii calaaman uqaaicu khaliilo iyo saaxiibayaal labadayda saaxiibow maa waafin ma oofinaysiin bicahdii ballantaydii antumaa labadiinani maa waafin waafin waa ismi faacil ficil lafiifa buu ka yimid lafiif almafruuq wafaa buu ka yimid waafin baa la odhanayaa ismiga faacil waafiyun buu iska ahaayo laamkii baa la xadfay waafin waa faacin oo kale markaa wasankiisu faacin ilan laamka wafaa ilan laamku ya'da dambu ahaa yefi ahaan jirtaye khaliilo iyo saaxiibayaal maa waafin ma oofinaysiin bicahdii ballantaydii antumaa idinku labadiinani waafin waa mubtada waana wasfi antumaana waa faacil khabarkii halkiisa buuxiyey idaa lam takuunaa markaydaan ahayn lii aniga calaa man uqaaicu ka angoynaya kuwa igu kaalmaynaya kol haddaan ninkaa noco aydaan ila nacaynin waxba ima oofinaysiin buu yidhi nafyi baa haddaba halkaa joogay maa waafin wa min shawaahid alistifaam istifaamka shawaahiddiisa waxaa ka mid a qowluhu gabayaaga qowlkiisa nin gabayaa-a ayaa gabay tiriyey wuxuuna yidhi aqaatinu qawmusa aqaatinuun qowmu salma amnawow dacanaan in yadcanuu facajiibun cayshu man qatanaa mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun aqaatinun miyay nagaadeen qowmu salma inanta salmo qoomkeegii miyey nagaadeen waa su-aale inantaa reerkoogii ma guurayaan mise way nagaadeen am nawow mise waxay niyoodeen dacanan guuritaan bay niyoodeen oo reerkaasi may nagaadeen mise way guurayaan in yadcanuu hadday reerkaasi guuraan fa cajiibun waxa wax lala yaaba ah cayshu man kii noloshiisa qadana nagaaday ka meesha degane ku nagaaday waa isagaa isjeeda hadday reerkaasi guuraan kanegi noloshiisa al wax yaab ku jirta buu yidhi maxalu shaahidkeenu waa qaadin waa ismi faacil oo wasfiya ictimaadku haystaana waa istifaam marfuuciisii waa qoom waa ismuljamaca marfuucaasi halkii khabarka ayuu u buuxiyey halkaa ayuu kaga baxay talow ma la ogol yahay khabarku inuu tacadudo khabarku ma tacadudi karaa talow jawaabtu waa nacam inta hal mubtade la sheego ayaa dhowr khabar la sheegayaa soomaalida waxaa la moodaa inaynu hadda luqadda baranayna la moodaaye luqadda hadda ma baranayno haddii soomaalideennii hore la eego luqadda xataa reemiyigeennii baa yaqaanaa xoolaha markay warawsanayaan waxay ku warawsadaan qaacidooyin naxwaa oo khatara loda marka la waraabinayo waxaa la odhan jiray low jawaabteed loo hurtila laam lowda jawaabteedu laam kama maarmali miyaad garanaysaa lowda jawaabteedu inuu laam qaato bal u fiirso qur-aanka iyo af carabiga u fiirso lowlaa antum maxaa ka dambeeya lowla antum lakuna laamkaasaa laga hadlayaa lakuna ku jira low jawaabteed loo hurtila laan bay yidhaahdeen nin dhallinyara oo soomaaliya ayaa beri inan doonay inan buu yidhi aan guursado inantii shardiganay ku xidhay waxay ku tidhi markay heshiiyeen waadi guursaniye laakiin aqoontaada ayaan imtixaanayaaye hal bayd io icraab bay tidhi oo maxamed ibnu maalik ku qoran beydku wuxuu ka hadlayaa qodobkan hadda aan dul taagannahay tacadudulkhabar buu ka hadlayaa ii sheeg buu yidhi ku icraabe waxay tidhi waahbaruu biinayni aw biakara can waaxidin kahum salaatun shucara weligiiba ma maqal muxuu icraabi weligiiba ma maqal haddaba beydka waa qadiyadan hadda sheekhu ka hadlaye waxaynu doonaynaa khabarku inuu tacadudo ayaan arki doonaa biidn illaahi tacaala waqad yatacadadu inuu tacaduduu bato ayaa la arkaa alkhabaru khabarku inuu tacadudo oo khabarku uu bato ayaa la arkaa naxwu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeye wahuwa ilaahay alghafuuru waa mid dembiga aad u dhaafa alwaduudu waa mid aad u kalgacayl badan oo dee addoommadiisa jecel weeye haddaba wahuwa waa mubtade alghafuuruna waa khabarkii koobaad alwaduuduna waa khabarkii labaad hal mubtade ayaa laba khabar loo samaynayaa waynu aragna way iska bannaan tahay af carabiga sharaxa aan eegno yajuusu waxa bannaan an yukhbara in khabar loo sameeyo can ilmubtada'i mubtadaha bikhabarin waaxidin hal khabar mubtada'ya hal khabar loo samayn wa huwa alaslu kaasaana asala naxu zaydun zayd qaa'imun wuu taagan yahay ow amase biagsara wax hal ka badan baa loogu samayn ka qowlihi tacaala oo kaleba weeyi wa huwa ilaahay alghafuur waa mid dembiga aad u dhaafa alwaduud waa milkal gacayl badan dul carshi carshigiibuu u saaxiib yahay almajiidu waa mid sharaf leh facaalun wuxuu aada u sameeyaa limaa yuriidu wuxuu doono intaasoo ereyba waa khabar alghafuur waa khabar alwaduud waa khabar dulcarshi waa khabar almajiid waa khabar facaal waa khabar wa zacama bacduhum qaarkood baa sheegtay anna alkhabara khabarka laa yajuusu inuuna bannaanayn tacaduduhu inuu tacadudo khabarku inuu tacaduduu bataa ma bannaana wa qadara wuxuuna qadaray limaa ka caddaa u soo ka hadhay alkhabara alawala khabarka koobaad fii haadihi alaayaat fii haadihi alaayati aayaddan dhexdeeda mubtada'aatin mubtadooyin buu u qadaray ey wahuwa ilaahay alwaduud waa mid aad iyo aad u kalgacayl badan waduudkii wahuwa baa loo soo qadaray wahuwa ilaahay dulcarshi carshi buu u saaxiib yahay wahuwa baa loo soo qadaray wa ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa cadami tacadud tacadudka la'aantii baa lagu ijmaacay في mili zaydun shaacirun wa kaatibun zaydun shaacirun wa kaatib marka la yidhaah mas'aladaa khabarku ma tacadudin ee waa cadaf cadafka iyo tacadudka waa inaad kala eegtaa shaacirka iyo kaatibka xarfu cadaf baa udhaxeeya wa fii naxwi azaydaani labada zayd shaacirun wa kaatibun azaydaani shaacirun wa kaatibunna khabar tacaduday maahee waxa weeyaan cadafkii oo qabla alikhbaar dhacay ilan rubamaa وفي نحو هذاكني حلو حامض حلو حامض مسألة ذاء تالفت ذلك تعدد معها خبرك هذاكن انت بدن هذا ذا الرمان بيكون عيسى بالا يلهذا وهي مسألة ذا ردن كان وحا اسكالي بالرمانة هذاكني حلو ومعان حامض وردنان هذا هذا هو مبتدئ حلو خبر ما كدغا ومعان كا خبر ما كدغا حامضنا خبر لبعض ما كدغا ما يوا خلط هذا الكاجي اسبورين يا كدلنيا khabarku waxa weeye xuluwun xaamidun oo wada socota ayaa khabara xuluwun xaamidun oo wada socota ayaa khabara labadooda ayaa khabar isla noqday waxaa la yidhaha xuluwun xaamidun hadda maanta waxay ka dhigan yihiin oo kaluun eg muzun bay ka dhigan yihiin macaan dhanaan macaan eg macaan weeye ha odhan haddana dhanaan weeye ha odhan waa macaan dhanaan macaan dhanaan muna hadal ku dhahayn ma laba dhadhan oo kala duwanba macaan dhanaan dheh laakiin waa macaan iyo waa dhanaan ha odhan macaan dhanaan haadaakani xuluwun xuluwun xaamidun macaan dhanaan weeyi waa macaannaha o dhan waa dhanaannaha o dhan lianna daalika kaa kulluhu gebi ahaan kullahu gebi ahaan laa tacaduda tacadud في dhexdiisa maaha fi lxaqiiqati dhab ahaan ama alawalu ka hore falianna alawala ka koowaad baa khabarun khabar ah zaydun shaacirun wa kaatibun tii wa haani haanigana macduufun calayhi waa lagu xadfay wa ama haanii ka labaad falianna kula waaxidin mid kaste oo mina shaksayni labada shaksi mukhbarun canhu waxaa loo sameeyey bikhabarin waaxidin azaydani shaacir wakaatib marka la leeyahay ama cadafka ayaa qabla alikhbaar aad odhan wa ama haalis mas'alada saddexaad falianna alkhabarayni labada khabar waa xuluwun xaamidune fii macna alkhabari alwaaxid khabar keliya macnihiibay ayay wataan id ilmacnaa waxa weeye haadaa muzun waa macaan dhanaan haadaa muzun waa macaan dhanaan weeyi khabarku talow xagga hore ma maraa mise khabarku xagga hore inuu maro lama ogola waqad yataqadamu xagga hore ayuu mari karaa khabarkii naxwu fi daari zaydun oo kaleba weeyi fi daari daarta waxaa ku sugan zaydun zayd yaa khabara haddaba fi daari zaydun marka la yidhaah jaar iyo majruurka fi daari waa khabar qadimay zaydunna waa mubtade akhiray oo ta'akhuray wa ayna zaydun zayd halkee buu ku sugan yahay ereyga ayni ihi waa khabar qadimay zaydunna waa mubtade ta'akhuray waqad yataqadamu inuu hor maro ayaa la arkaa khabarku naxwu fi daari daarta waxaa ku sugan zaydun zayd wa ayna halkee buu ahaaday zaydun zayd sharaxa bal haddaba aan eegna masaladaa qad yataqadamu waxaa hor maraya alkhabaru khabarkii cala almubtada'i mubtadaha buu ka hor marayaa jawaasan jaa'iznimo buu u hormari waa fi daari zaydun tusaalaha koobaad oo wujuuban waajibnimo buu u hormari ayna zaydunta weeyaan markuu khabarku waajib u hormaray labada tusaale midna waa jawaas baa looga jeedaa midna wujuub baa looga jeedaa ayna zaydun khabarka horumarkiisu waa waajib ilan khabarkii ismulistifaam buu noqdee ismulistifaamna sadaaruu mutay qad yataqadamu lkhabaru khabarkaa hormaraya cala almubtada'i mubtadaha buu ka hormari jawaasan jaa'iznimo buu uga hormari oo wujuuban ama waajibnimo falawalu ka hore naxwu fi daari daarta waxaa ku sugan zaydun zayd iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkii salaamun nabadgelyo weeye hiya iyadu salaamun waa khabar qadime hiyana waa mubtadada aakhuray wa aayatun aayad buu u ahaaday lahum iyaga alleylu habeenkii alleylu waa mubtada taakhuray aayatunna waa khabar qadimay wa inamaa lam yujcal lagama yeelin almuqadamu ka la hormariyey fil aayatayni labada aayadood mubtada'an mubtade lagama yeelin walmu'akharu ka la gadaal mariyeyna khabaran loogama yeelin waa liadaa'ihi wuxuu keensanayaa ama gaadhsiinayaa ila alikhbaari in khabar looga dhigo cani nakirati nakirada bilmacrifati macrifo arin khalada ka dhalan oo ah inuu khabarkuna macrifo noqdo mubtaduhuna nakiro wathani ka labaad waa marka khabarku waajib u hormarayo ka qawlika oo kale weeyi fi daari daarta waxa ku sugan rajulu nin hadda jaar iyo fi daar waa khabar qadimay qadimidaasina waa waajib ilain rajulun baa mubtada bila musawiqa ah nakiradaa maxaa musawiq u ah rajuluna hormarinta khabarka la hormariyey waa waajib haddaba wa ayna zaydun oo kale ayna khabarka in la hormariyaa waa waajib sababtuna waxa weeye mubtadihii maanta nakira maaho waaba zayde laakiin khabarkii baa ismuulistifhaam noqday ismuulistifhaamna se daaruu mutay wa qowlihim oo kaleba weeye calaa tamrati tamarta dush timirta dusheeda waxa ah miluhaa iyadoo kaleoo zubdan zubda subaga haddaba calaa tamrati miluhaa zubdan haddaan idhaahdo calaa tamrati waa khabar qadimey miluhaana waa mubtade ta'akhuray waajib buu u qadimay khabarkaasi maxaa sababay mubtadihii baa sito damiir damiirkaasina wuxuu u noqonayaa juz-ulkhabar kol hadduu juz-ulkhabar u noqonayo waa waajib wainamaa wajaba wuu waajibay fii daalika kaa tusaalayaashaa taqdiimuhu khabarka hormarintiisu lianna taakhiirahu isagoo dib loo dhigo fi lmithaali alawal tusaalaha koobaad yaqtadii wuxuu keensan iltibaasalkhabari khabarkoo ku biira bisifati sifo tusaale fii daari rajuluntii haddii rajulka la hormarin lahaa oo rajulun fidaar loodhan lahaa fidaartani khabarba ma noqoteene sifay noqon lahayd ilan mubtadii ba sifa u baahan nakiro u baahan oo musawiq u baahane fa ina dalaba nakira nakiradu dalabka ay dalbanayso alwasfa tilmaan litakhtasa si ay khaas ugu noqoto bihi isaga dalabun waa dalab xasiisun degdega faltuzima waxaa la laazimay taqdiimuhu hormarin dafcan si layskaga difaaco lihaadalwahmi ah. wa fi wafihaani mas'alada labaad waa ayna zaydun fi haani haddii la odhan lahaa ka hore waa mubtada ka dambana waa khabar waxaa ku sugan ikhraaju ma kii saaridii lahu uu u sugnaaday sadrulkalaami kalaamka sadrigiisu wa huwa listifhaamu waa istifaamka can sadriyatihi sadrinimadiisi iyo horumarintiisii baa laga saaraya zaydun ayna haddaad tidhaa khalad baa ka dhacaya carabtan hadda joogtaa way ku hadashaa carabtan hadda joogtaa way ku hadashaa moxamed man bay ku odhanaya moxamed man moxamed man waa khata man moxamed baad in man eri inuu xagga hore maraayay ahay وفي ثالث مسألة اللباد وعلى تمرة مثلها وحكو سوغن عود ضميري ضميرك او اللابطة هدي هذا لك الهرمرين لهاوي على متأخر من ضمبية لفظا ورتبة وذلك لا يجوز إلا في ست مسائل وليست منها هل كاسين مسألة أنا كقبحني علم مبتدية خبرك من لحد فكرة مثل ما حد فكرة وسؤال إيضنا مبتدأ إيا خبرك ما حذفناه مساحة في مينو ما حينو كي الله waqad yuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa kullun mid kaste ayaa la xadfayaa oo min almubtada'i mubtadaha iyo walkhabari khabarka ah mubtadahana waa la xadfi khabarkana waa la xadfi naxwu salaamun nabadgelyo qowmun munkaruun haddaba salaamun waa mubtadae calaykum baa ka maqan oo khabarah qowmuntuna waa khabare antum baa ka maqan mubtada'a salaamun qowmun labadan ereyay isku xiga salaamuntuna waa oo khabar baa ka maqan qowmuntuna waa khabar oo mubtada ka maqan salaamuntu waa nakire ee talow maxaa u cunansiiyey inay nakiradu mubtade noqoto waa duco musawiqaadda ducada ka mid a ah. duco m ereygu meel duco hadduu dhaco salaamu nabadgelyo calaykum dushiinna ha ahaato qawmun munkaruun daban la garanayn baaba tihiine culimada mufasiriinta qaar baa yidhi qowmun munkaruun taa nebigu hoos buu yidhi bay yidhaahdeen <laughs> kulay dad ma maqashiinin bay yidhaahdeen halkay eegayaan ma la socotaa qofka markaad soo dhawaynaysid ilan martiqaadkaa laga bartaa nebi ibraahime sida wax loo martiqaadaa laga bartaaye kaad martiqaadaysideed soo dhawaynaysideed ka xishooto inaad tidhaa cun ila uu ka xishooday cun inuu yidhaahe cuntu waa amar war cun waa amare eh? waxba ulamaadan hadhin cun cun maaha maad cuntiin bu labadan hadal way isdhaamaan cun iyo maad cuntid miyaad cuntid eeg waa hadal naxariisi ku jirto waa hadal aad arkaysid ixtiraam uu ku jiro faqaala alaa taakuluun war miyaad cuntiin haddaba nebigii sidaa ixtiraamkiisu uu ahaay ee halkaa wax marinayey bal waxaad ka waranta hadduu ku yidhahan qowmun munkarun laydinma garanayo waxay yidhaahdeen way yar nixi lahaayeen qowmun munkaruun hadday maqlaan kolka qowmun munkaruun kolley mufasiriinta qaar baa qaba hoos buu yidhi malaha mayna maqashiinin laakiin dee mas'ale laga hadlay ma aha waxaynu haynaa waqad yuxdafu waa la xadfi kullun mid kaste oo min almubtada'i mubtadaa iyo walkhabari khabarka ah naxwu salaamu nabadgelyo alaykum dushiinna ha ahaato qowmun antum qowmun idinku qoom baa tihiin munkaruun laydin inkirayo oon laydin garanayn ey calaykum iyo antum calaykumtuna salaamtay ka maqan tahay antumtuna qowmuntay ka maqan tahay waqad yuxdafu in la xadfaa la arkaa kullun mid kaste oo min almubtada'i waalkhabar mubtadihiya khabarka ah lidaliilin in loo xadfo ayaa la arkaa oo yadullu calayhi ku tusinaya daliil haddii loo helo falawalu ka hore waa naxwu qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba qul waxaad tidhaahdaa afa unabi'ukum idinka warramaa bisharin wax ka sii shar badan min daalikum kiina annaaru weeyi annaaru annaaru daa maxaa ka xadfan hiya ey hiya naaru waa mubtadaa la xadfay wa qowluhu tacaala alla qowlkii oo kaleba weeyi suuratun anzalnaaha suuratun waa suurad anzalnaaha aan soo dejinnay suuratun maxaa ka xadfan haadihi suuratun tani waa suurad anzalnaaha aan soo dejinnay marka mubtade la xadfayo waa sidaa aayadahaas oo kale khabar marka la xadfayana bar haddaan eegno wahaani ka haanigiihi ka qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeye ukuluhaa midhaheegu daa'imun waa joogto wadiluhaa hadhkeeguna hee wadiluhaa hadhkeeguna hee dee daa'imun baa loo qadarayaa ilainta horaa ku tusaysee ukuluhaa daa'imun wadiluhaa baabuliktifaa loo yaqaanaa baabuliktifaa haddii mid la sheego ka kale waad ka aamusaysaa qur-aanka aad baa loo isticmaalaa yaa ayuha annaasu taquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida maxaa aayaddii qur-aanka وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا هي والنساء محالك او قدرن كثيرا با وقدر واي رجي دمرك يا بدن دمرك aba badan ba ilaahay ragiina uu xoojiyo kathiiran buu raaciyay ilaa waa kuwii yaraaye kuwa laga shakiyay inay yari inay badan yihiin weeyaan ragiina kathiiran baa la raaciyay dumarkiina waa laga aamusay waad arkaysaa baabul iktifaa saraabila taqiikumul harra buu ilaahay quraanka ku yiri saraabila taqiikumul harra duruucdani maxaa idinka ilaalin buu ilaahay leeyahay alxara kulaylka haye maxaa qadaran iyo walberda qabowgabade saraabiila taqiikum alxara walberda hadda waxaynu haynaa ukuluhaa daa'imun wa diluhaa isna waa daa'imun waynu aragnaa wa qowlihi tacaala iyo alla qowlkiisa qul waxaad tidhaahdaa a antuma idinka ayaa aclamu aqoon dheeraada leh amillaahu mise ilaahay ayaa aclamu eeg amillaah aclamu mise ilaahay ba aqoon dheeraada leh aclamudii halkaana waad aragtaa waqad ijtamaca waxa kulmay xadfu kullin mid kasta xadafkiisa oo minhumaa labada ka tirsan wa baqaa'ul aakhariga kala hadhidiisa fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkii salaamun qowmun munkaruun fa salaamun mubtada'un waa mubtade xudifa la xadfay khabaruhu khabarkiisa ay salaamun calaykum nabadgelya dushiinna ha ahaato wa qowmunna khabarun waa khabar xudifa la xadfay mubtada'uhu mubtadihiisa ay antum qowmun wayejibu waxa waajibaya xadfulkhabari khabarka xadafkiisa ayaa waajibaya qabla jawaabay lowlaa meelaha khabarka waajib loo xadfi ayuu mas'aladana sheekhu doonayaa inuu inoo sii akido wayejibu waxaa waajibaya xadfulkhabari khabarka xadafkiisa qabla jawaabay lowlaa lowlaa jawaabteeda hortii waajib baa loo xadfi walqasami sariix dhaarta iska cad horteedna waajib baa loo xadfi jawaabteeda walxaali xaalka almumtanici mamnuuca uu yahay kownuha ahaanteeda khabaran ay noqoto xaalada aan khabar dhici karayn horteedna waajib baa loo xadfi wa bacda waawil musaaxaba wawda waawil musaaxabada ama waawil miciyada la yidhaah asariixati ee ku cad miciyanimada waajib baa loo xadfi imise mas'alo oo khabarka waajib loo xadfayuu sheegay kow waa bacda eh, qabla lowlaa qabla jawaabi lowlaa qabla jawaabi lowlaa waa qabla jawaabi alqasam asariix qasamka sariixaa jawaab qasamkiisa horti waa laba qabla alxaal almumtanic kownuhaa khabaran saddexdaaba qablo qabli baan isticmaalnay xabadda kale bacdu baan isticmaalaynaa bacda waawi lmaciya ama bacda waawi lmusaaxaba afartaa meelood khabarka in la xadfaa waa waajib weeye isagaa sheekhu tusaalaynaya naxwu lowlaa antum idinku hee mayda arka inuu meesha wax ka maqan yahay lowlaa antum idinku lakunnaa waxaan noqon lahayn mu'miniin mu'miniin har meesha maxaa maqan khabar baa maqan lowlaa antum idinku mawjuuduuna haddaydaan jiri lahayn mawjuuduun waa lakunaad waa jawaabkii waa innagii lahayn low jawaabteed loo hurti lalaam ama low haata ama lowlaa lowlaa antum idinku mawjuuduun haddaad jiri lahayd haddaydaan jiri lahayn lakunaa mu'miniin annagu mu'miniin baan noqon lahaynba waajib baa loo xadfay lacamruka baan ku dhaartaye la afcalanna waan samayni kelmaddaa lacamruka ah waa mas'ale khilaafiya waynagii odhan jirnay lacamruka la afcalanna lacamruka fatxulbaariga oo kale baab idilmaal idil qayba idil buu kaga warbixiyaa bukhaariga sharxiisa lacamruka haddaynu ka raadinno meelo idil baad ka soo helaysiin lacamruka baan ku dhaartaye la afcalanna waan samayni lacamrukadani haddaba qasami dhaartaydu maxaa xadfan fii dimati khabarkii fii dimati waa la xadfay lacamruka ay qasami dhaartaydu hee fii dimati qoorta inay ku sugnaataye laafcalanna fii dimati waa la xadfay wa darbii garaacidayda zaydan aan garaacay qaa'iman isagoo taagan maaka in wax dhiman yahay darbii garaacidayda zaydan aan garaacay qaa'iman isagoo taagan oo khabar baa maqandee xaasilun wuu xasilay id kaana qaa'iman markii la helay isagoo taagan wa kullu rajulin nin kaste iyo wa daycatuhu alaabtiisu waa maca daycati waa wilmiciyadii weeye kullu rajulin nin kaste wadaycatu iyo alaabtiisu hee dee muqtarinaan way xidhiidhaan afartiiba sheekhu wuu tusaaleeyey lowlaa antum lakunaa mu'miniin jawaabulqas jawaabu lowlaa horteed baa khabarka la xadfay lacamruka la afcalanna waxa way qasam sariixa jawaabkiisa hortiibaa la xadfay darbii zaydan qaa'iman halkaa qaa'imanta horteed ayuu ayuu ayuu xaasilun xadfan iyo xaasilu khabarihi waayo ereygaa qaa'iman waa xaalo khabarna ma dhici karo oo haddii khabar laga dha laga dhigo maxaa dhacaya dee darbii waa mubtade qaa'im haddii khabar looga dhigo taagnidii garaacii baa taagan buu noqonayaa garaac taa istaagay maad aragtay garaac yar oo fadhiyay oo kacay ma suurtagal baa gal ma aha wuxuu ina yidhi wa qabla xaalin xaalo horteed almumtanic kownuhaa khabaran xaaladaasi waa inay mamnuuc tahay inay khabar noqoto hadda qaa'imkaa intaan godo odhan maayo darbii zaydan qaa'imun caqligaa diidaya inay taagnidu istaag garaacu inuu istaago garaac yaroo istaagaya dee weli ma inaan arag wa kullu rajulin wa wadaycatu waawilmiciyada dabadeed baa la xadfay bal sharaxa haynoo sheego yajibu waxa waajibaya xadfulkhabari khabarka in la xadfo fii arbaci masaa'ilo afar meelood axaduhaa axadihaa afartaa midkood qabla jawaabi lowlaa lowlaa jawaabkeega dabadeed weeyi haddaba jawaabka lowlaada dabadeed waa la xadfaa laakiin waa koon caama markuu yahay koon khaasa hadduu yahay waa la iska sheegi karaa baa la yidhaahdaa oo xadiisu caaisha ayaa loo deliishaday lowlaa qawmuki xadiisu cahdin nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu lahaa lowlaa qawmuki qawmukidii waa mubtade xadiisudaasaa khabar looga dhigay xadiidkaa kolkaa xadiidkaa maadaamo bacda lowlaa khabarka la sheegay inaguna aynu nidhi bacda lowlaa khabarka waajib baa loo xadfaa xalku waa maxay waxa weeye ka waajibka loo xadfaya waa koon caama markuu yahay laakiin koon khaasa ah hadduu yahay sida xadiidkaas oo kale waa la sheegi karaa sidaa rasuulkuba u sheegay sala allahu calayhi wasalam naxwu qawlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeyi lowlaa antum idinku mawjuuduun haddaydaan jiri lahayn lakunnaa waxaan noqon lahayn mu'miniin mu'miniin ey lowlaa antum idinku sadadtumuuna haddaydaan noo diidi lahayn can ilhudaa hanuunka sheekheennu koon khaasuba ka dhigayba waa cajiib lowlaa antum ma arkaysaa halkaa hoosta hoose waa kale awdaxa si kaluu sheegay waa ka kaga warbixinaya hada la yaati ala ma rajaxahu fi lawdax war awdaxu sidan khilaafsan tahay sadatumunadana la diidaya mawjudun baa ka haboon waxyaabahaasaa ka haboon waayo koon khaas iyo koon caam ah xukunaan ku kala xidhma ay lowlaa antum idinku sadatumuuna haddaydaan naga awdin can ilhudaa hanuunka oo aydaan naga manciyi lahayn waa bidaliili ana badahu waxa ka sii dambeeyey anaxnu sadadnaakum annagaa idiin diidnay can ilhudaa hanuunka annagaa idiin diidnay bacda id intii kadib jaa'akumu idiin yimid hanuunkuma isagoo idiin yimid baanu idiin diidnay bay odhan doonaan athaaniya mas'alada labaad qabla jawaabi alqasam jawaabulqasamka hortii weeyi asariixi ku cad welibana qasamnimada naxwu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi lacamruka baan ku dhaartaye lacamruka dhaartaydu fii dimmatii bay ahaataye inahum la fii sakratihim yacmahuun ey lacamruka yamiini ama qasami sax weey ama fii dimati dha ama yamiini dha ama qasami dheh waxtarastu waxaan iskaga ilaaliyey bisariixi dhaarnimada inay ku caddahay hadalkaa aan ku leeyahay canahu cahdullah cahdullaahi marna dhaar bay noqotaa marna ballan bay noqotaa taa waajib loo xadfi maayo fa innahu yustacmalu waa la isticmaalaa cahdiga qasaman dhaar baa loo isticmaalaa wa kayrahu kayrkiina waa loo isticmaalaa taquulu waxaad odhani fi lqasam cahdullaahi baan ku dhaartay la wa fii kayrihi waxaad odhan cahdullaahi ilaahay ballantiisa yejibu waxaa waajibaya alwafaau bihi in la oofiyo falidaalika sidaa darteed yejuusu waxa bannaan dikrulkhabari khabarka in la sheego taquulu waxaad odhan calaya cahdullaah dushayda waxaa ahaaday cahdigii ilaahay ahaalisa mas'alada saddexaad qablal xaali xaal hortii weeyi allatii xaalada oo yamtanicu uu mamnuuc yahay kownuhaa inay ahaato khabaran khabar inay ahaato cani ilmubtada'i xaalada aan khabar noqon karaynin weeyaan ka qowlihim oo kaleba weeyi darbii garaacidayda zaydan zaydan garaacay qaa'iman isagoo taagan asluhu wuxuu ahaa darbii garaacidayda zaydan zaydan garaacay xaasilun wuxuu xasilay idaa kaana qaa'iman ama id kaana qaa'iman markii la helay isagoo taagan fa xaasilun khabarun ereyga xaasil baa khabara wa idaana darfun bay lilkhabar u tahay mudaaf idaada waxaa loo idaafeeyey ilaa kaana ataama kaanada taamada ah وفاعلها فاعلك يقولون مستطير فيها وكقسون يحي عائد وحو نقونيا على مفعول المصدر مصدر كمفعول كيسا وقائم حال منه حالك طاي وهذه الحال حالضا لا يصح ما انصحيو كونها اهانتيدا خبرا اي نقطه عن هذا المبتدا مبتدا فلا تقول اورن فلا تقولها اورن ضربي قراعيديد قائم وي تاغن و تاغن يحي ور قراع تاغن لما ارغدي سا اسكو اورن لان ضرب ضربك او قراع لا يوصف لغما صفيهيو بالقيام تاغني لغما صفيهيو wakadaalika kaasoo kaluunbuu ahaaday aksaru shurbi cabidayda ka ugu badan asawiiqa basada aan cabbaa maltuutan marka la qooyo anuu basada markay qoyantahan hadu cabbaa baashayre basada la yidhahdee mataqaanaa heedda marka la dubo ee haddana la ridqo ciidamada loogu talagalaa waa raashin bisilo iska diyaara akharu shurbi cabidayda waxa ugu badan asawiiqa basada aan cabbo maltuutan markay tahay mid maltuudoo la waakdabu ma kii ka ugu khatarsan yakuunu lamiiru amiirku uu yahay qaa'iman markuu taagan yahay amiirku markuu yahay ka ugu khudbadda wanaagsani waa markuu taagan yahay taqdiiruhu xaasilun weeye ey idaa kaana maltuutan markuu yahay mid la qooyey ow qaa'iman wa calaa daalika arrinkaas oo kale faqis uga qiyaaso alraabica mas'alada afraad waa bacda waawi lmusaaxaba wowda waawulmusaaxabada a gadaasheeda asariixati ee welibana ku cad ka qowlihim oo kaleba weeyi kullu rajulin nin kaste iyo wadaycatuhu tukaankiisa ama alaabtiisu ay kullu rajulin nin kaste oo maca daycatihi alaabtiisa maceegiihi maqruuraani waa la xidhiidhayaa waladii dallaka ina tusaya cala aliqtiraani xidhiidhkaa ma macnaha weeyi ma shayga wey fil waawi wowda ku dhex sugan oo min macna almaciya maciyada macnaheega ah wowdana waawulmaciye ah khabarkii dee inuu iqtiraan yahay wawda ayaan ka qaadanaynaaba in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam